subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu horey ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qallin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa isniin taariikhdu ay ku beegantahay tahay kow bisha agosto sannada labada barnaamijka falanqaynta waxaanu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey howlgallada ciidamada dowladda ay ka wadaan deegaana ka tirsan xadka gobolada galgaduud iyo shabeellaha dhexe iyadoo sidoo kale ciidamadu ay kaabiga ku hayaan deegaanada wabxo iyo coysweyne qodobkaas ayaan ku eegi doonaa saaxiib yaal barnaamijkeenna maanta xubintii kalamanaya sidoo kale qayb ka ah waa mar kale iyo falanqaynta khayro ummad kooxa noqota qarannimo makabaari isaga ku kooxa noqota qarannimo makabaari waayo sharaf iyo kalsoonida allahayo soomaalida ku soo celi iga kariime allahayo allahayo ti. hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegno ciidamada dowladda ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadeen xadka gobolada galgaduud iyo shabeellaha dhexe waxaana halkaasi ay maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ay ka sameeyeen ay ku qabteen xubno ka tirsan al-shabaab oo gaaraya ilaa iyo shan ruux ku dhowaad sidoo kale ciidamadu waxay la wareegeen fariisimo ay goobo ay ku lahaayeen dhul howda ah oo xadka labadan gobol u dhexeeya xubno ka tirsan al-shabaab waxaana ay soo bandhigeen sidoo kale fariisimahaasi iyagoo sidoo kale ciidamadu weli howlgallo iyo dhaqdhaqaaqay xoogan halkaasi ka wada ciidamada dowladda sidoo kale waxa ay maanta kaabiga ku hayaan deegaanada wabxo iyo cusweyne oo gobolka galgaduud ka tirsan oo laba furmood kale ah balse waxaana ciidamadu dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ay sheegayaan inay doonayaan inay kula wareegaan deegaanadan iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoos yimaada wararkan ee eh, ku saabsan dhaqdhaqaaqiyada ciidan ee halkan ka socda ayaan wax ka weydiiyey falaqeeye arrimaha amniga iyo siyaasadda ka faallooda dictor mukhtaar maxamed cali sidoo kale waxaan dictor ka hordhigay su-aal ah maxay u bilaaban la-yihiin howlgallada tooska ah ee al-shabaab lagula dagaalamaya ee gobolka galgaduud la filaya inay dhawaan ka bilowdaan bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa idaacadda gudyana waan salaamayaa iyo dhegeystayaasha waxaan u maleynayaa kolley eh, meesha kolley howlaan ka jirta arinteedu meeshu ma shar yara maadaama madaxweyne xagga uu jiro oo waxaankuraa saddex siti maalin meelahaas ay ku dhowdahaan u malaynaya intuu joogo inta badan waxaa laga rabaa madaxweyneha inuu caasimada joogo laakiin kulley barnaamijaa jira maaragtay qolooyin kalo ajnabiga dabcan ayaguna waa la joogaan filayaa marka waxa weye kolley hawlaa jirta waxa weye waxaa jira sida la sheegay caro hawda oo udhaxaysa maxaanku irahdaa galgaduud iyo meesha hirshabeelle hawdkaasa ayaa xoogaa waxaa arrintiisu adkaatay hawdka ayay maaragtay nimanku galeen hawdkii baa laiskula jiraa hawdkii baa laga baadigoobayaa waa marka hawdkaasa waxaa xoogaa dib udhaca keenay hawdkaa markii laga saarana waxaa layii koley waa qorsho dagaalo waxa wey kulley maaragtay waxaa la rabaa maaragtay banaanka la isku helo marka kulley barnaamijyaa jira turitaanka dadka shacabka loo turayana waa jirtaayo meesha dad shacabaa ah, magaalooyinka degan marka taasina waa jirtaa shacabka inay meesha ka fogaadaan intii lala awoodo in loo sheego inay ka fogaadaan inay ka raxaan meesha meelo kale ay tagaan waxyaabahaasa kulley jira waana xeelo dagaal hadda xaalad dagaalan runtii maaragtay arrinteedu waa culushahay waayahana maaragtay waxay ku fiican yihiin igu sawirta iyo idhahdiiyo shalay daraadiy waa laga waayay maxaanku irahda jiidaha jiidaha dagaalka iyo dhuusamareer waxaa rabaa sirta ciidanku inay qarsoon tahay sidii ay sameeyeen marka aniga aragtidayda marka waxaan u malaynayaa waxbaa soo socda waxbaa la sugi waxbaa la sugayaa waxaa la sugaana waa dagaal hadda waxa weeye maaragtay dagaal nafsidiisa waxaa laga helaa waa dhimasho iyo dhaawac maaragtay waana laga furso waayey waxaa la yidhi adduunyada waxa ugu xun aan isdilna ugu xunaa layidhi marka waxa weye taasna hadda ragaa sooba in la isdilo marka waxaan u malaynayaa meeshaasi waxaweyna kasoo socda in maaragtay madaxweynuhu ka soo kacayana ma filayo mm. eh, ilaa meeshaas maaragtay lasoo kalingareeyo lasoo nadiifiyo marka insha allahu tacaala ummada soomaaliyeed oo shacabka ahy dhibka in laga dulqaado ee gubaysiga maaragtay waxyaabaha xadgudubka mm. waa waajib aan u malaynaya waayahay doctor eh, howlgalada ka socdo xadka gobolada galgaduud iyo shabeellaha dhexe dhulka hoodka ah oo u dhexeeya waxaa lagu qabtay dhowr nin oo al-shabaaba oo maalmihii lasoo dhaafay lasoo bandhigay sidoo kale ciidamadu waxa ay soo bandhigeen goobo ay ku sugnaayen xubna ka tirsan al-shabaab howlgaladaasi ka socdo xadka gobolada muxuu markaa shidaaluhu ku shubayaa howlgalka weyn ee gobolka galgaduud ka bilaaban doona waxa weeye meeshu maaragta dhulku waa ballaaran yaha ma yara waa dhul ballaaran weye marka dhulka hawjka inta badan marka laga sifeeyo oo laga nadiifiyo inkastoo la yidhi hadda aada dhul badana ah, hadda laga riixaa la sheegaya marka eh, marka laga nadiifiyo hawsa markaasay koley maaragtay qorshuhu uu bilaabanaya oo de qorshuhu cirka iyo dhulka labadaba maaragtay waxaan u malaynaya waa diyaar marka de maaragtay hawska inta lagu jira waxba maaragtay sax ma noqonayaan ay galeen meelahaasay geedaha hoostooday ku jiraan waa maaragtay waa yaaqan yihiin marka waxaa la rabaa maaragtay hawska marka laga saaro in kolley la isfara saaro waana la isku dhawaanayaa qabaa-ilada iyo deegaanaduna waa maarata waa sii dhawaanayaan waxaan arkaya weliba deegaano aan weli ka howlgelin maaragtay meelahaas oo shalay la abaabulayay marka waxaw runtii arrintu mashar yara ciidamada la suugeeyo ma yara qarsha ku baxaya ma yara hawsha ku baxaysaa ma yara waa garan kartaa maaragtay ninkii dalka ugu sarreeya meesha inuu joogo marka waxa waxawey runtii eh, waxaan isleeyahay meeshaasi eh, maaragtay eh, facetwo in lagu kala bixi doono si wanaagsan ayaa rajeynaya ummadda soomaaliyeedna marada isku furanto oo ilaa jaalkacyo ilaa isku furantana waxa weye hada waa fursadii la doonayo wey ilaafailaahi alxamdi wey waxaweye wax ilaahay looga baadiya wey waxaana maaragtay waa cadow cayayaana weye cayayaankana waxaweye umada shacabka hoosta ugala in laga qabto waa waajib ajiraana laga helayaa ilaahayna waxaan ka rajeynanaa markii meesha laga soo nadiifiyo roob iyo barwaaqo in la helo iyo maaragtay iyo iyo maaragtay iyo shacabka xaqabu marka maaragtay insha allahu tacaala hadda fiicanaa qabnaa marka waa la sugayaa dadka dhana dhegtaa u taagan waxaa laga warsugayaa meeshaas wixii ka soo baxa ugu dambeyntii qaar ka mid a ah horjoogayaasha kooxda ee ku sugan gobolka galgaduud waxa ay sheegeen in qabaa'ilaad ay kusoo duulayaan deegaanada ay ku sugan yihiin qabiilada degaa madaxweynuhuna uu wado isku dirka qabaa'ilaadka halkaas degaan hadalkaas muxuu kula muuqdaa maya waxaas waa robagando robagando wey waxaas waxa weeye eh, maaragtay waxaa la nin daad qaado xubaa iska yaalay waa hadalada ay dadka ku beerdurucsadaan qabiila isku duulayana ma jiraan qabiila isku ceel qabana ma jiraan qabiilada meeshaa degan oo dhanna waa wada dhasheen waa walaalo marka waxa weye qabaladu ayagaa baxsan waaye xoog ayay waxaa maqlaya qaarkood ay ku hawlgeliyeen oo yidhaahda qoryaha qaata noo dhexeeya anaga ciidamada markii dagaalku bilowdo ay dhalinyaro badan ay saa ku sameeyaan baa layidhi waa nasiib daro laakiin dadka intooda badan waxaa layihi waa qaxeen xoolahoodina waa wateen ninkii cararkay waa cararay laakiin dad yar ayay haystaan baa layidhi oo maaragta yidhaahdaan ay yidhaahdeen naga xigsada maxaanku irahdaa ciidanka dowlada santariga laakiin diyaarada lagama habsan karo marka waxa wey waxaas waa brobagando shaqana kuma leh qabiilada shaqo kuma leh nimanka halkaa jooga oo maaragtay lala dagaalayo inta badan waxay kasoo jeedaan koonfurta soomaaliya maaragtay maxaanku aba iyo bakool ay kasoo jeedaan waxa u dhashay goboladaas waaba ku yaryihiinba marka waxaana waxa weye waa lulimo weye marka waa beentooda iyo brobagaankooda camrigooduna waxa weye insha allahu tacaala waa maaragtay waa soo gaaban doonaa halkaasi wuxuu ahaa doctor mukhtaar maxamed cali oo aan wax ka weydiinayo howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda xadka gobolada mudug iyo galgaduud iyo sidoo kale gobolka galgaduud soodinta uu la wadaago gobolka shabeellaha dhexe oo dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ciidamadu ka wadaan howlgallo ayayna maalmihiin lasoo dhaaf halkaasi ka sameeyeen ciidamadu iyagoo sidoo kale ku qabta halkaasi xubna ka tirsan al-shabaab oo qaarkoodna ay daawo u wadeen sarkaal lagu magacaabo daahir calasow oo ku dhaawacma duqeyn ciidamada dowladda halkaasi ay ka geysteen madaxweynaha soomaaliya ayaa dhuusamareeb ku sugan waxaana halkaasi uu u gaaray dardargelinta howlgalka ka dhanka ah al-shabaab iyadoo sidoo kale gabagabada wejiga koowaadba la filayo in lagu soo gabagabeeyo maalmaha soo aadan sidoo kale howlgalka ayaa si toosa ah la filayaa in uu maalmo kadib uu bilowdo sida qorshuhu uu yahay iyadoo sidoo kale inta ka horeysana ciidamadu ay ka wadaan dhulka hawdka ah ee u dhexeeya gobolada galguduud iyo shabeellaha dhexe baadi goobka xubno ka tirsan al-shabaab oo halkaasi ku dhumaalaysanaya sida ay sheegeen hoggaanka taliska xooga waxaana sidoo kale ay burburiyeen fariisimo halkaasi ay ku lahaayeen xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee ku sugnaa sidoo kale waxa ay qabteen xubno ka tirsan al-shabaab oo howlgaladan ay ku soo bandhigeen intaa markaa aysan si toosa ah uga bilaaban gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya saaxiibayaal falaqeynta ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa u idinkaga imaanaya markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay ninbuu nasiibkiisa ma loo naayeyasoonibdaadee noqo yeeli maayeya abdulwadiir wali ku tabtay eh. diiq maxaa jiri kuukuk doora aa tiri diiq maxaa jiri naw waar geedkii kalamaan maanta mawallo weyn baa ku ducaysanaysa nin burhaansan maa loo bilaabaa eh. baashaal eh. iyo buundhaboowe boobilow berigaa bustaa buda iyo biyaa kala baxa horta unuga tan maba yeelayno maba hee yeelayno waana bannaanbaxaynaa ii banay banay mahaaye ka bilaabataa balaayo banay banay mahaaye ka intaan garanaya way dhaabtaye beembeembaad igu baawine beembeembaad la yidhi kan wixiis saayo kanna waa kasaa ee kas i kas isdhaafi aa lagu kala tegi war dardaaranka waa badan yahay anna waxaa maqli jiray aniga ayaantaan ayaanteed iftiin aalli maayo ee iridda alaabtaallo ibliis yaan la siinin warkii ma fahmina waxaa kaloo la yidhi eh. dilaagii dilaa dilayow dilbaa kuu dambeeyo eh. dad noolle kudilya iyo doolyaxaas ku qaadiya manaad qayaasi waysiqaynlalaan bilaash eh. sidii qaruunbo ahaanaan quqalaa kuu qashiraa war allahu naxariistee maymuun biyo waxaa kaloo tidhi guuma isow geeridayda maxaa kaa soo galaayo gambar khaadan maysid oo gabriil ruugi maysidi faradheer uu kaana soo doontay hadda waxay maraysa gabayga yeeraayo guuxaan baxaaya gurbaanka owgeedishaamooba lagu gurihaayabdulow adna waxaa ka tagti dhiiqamaa dheel gashaaye dhimbilmaa dhuun mare dhar haddii askuu dhoweyn dhib waa dhaxan maa dhowr samee arberiga berigi waaye beelow barakalaawe waa soo baxaynaa warboga kalamaana heesaana qaadaysaan niin eh. ma fahmina gortee ahaayeen bashiir reeru puntland waxay tidhi eh. dooqabashada jenaraal sheegownala kalama tashan eh. dastuurkaana lagu xadgudbahayaa war muqdisho war kamaysiintii ka dhacda waa la yaabay bannaanbax burburin boob iyo bililiqo wataana ka dhacay waryaa afkaa suubta alooshaa wax ku reeba wax bililiqaysan waryaa war wasiirka warfaafinta puntland wuxuu yidhi muqdisho caasimad ma noqon karto sababtoo ah ammaan ma ahan marka in laga bedelo weeye horta markii hore muqdisho caasimad laga dhigayaa lagala tashaday maya waxaa siri jeesjees ma yeelaay jidkaan maraa jilibkaan furaa diilla kabiirow damaaa dileeyaa u soo digaa damaaa dileeyaa u soo digaa warkalgalow wayba ku tabtay waa u tagaa waa u soo digaa usmaa diidi karaa waar sitibaabulow sitibaabaadanna maxay ahayd geedkii kalamaan goormaa la qabsaday warkalamaana indhiinamjilamaanta kale afrikaanku waxay ku heesaan i lof my life war kalamaanay hees iyo waraan loo joogin baad ku waalateene dadka bannaanbaxay waxay ka cabanayaan xaragii wararkii jenaraal sheegow bawso lama odhan jaran maaha warwarkaa naga dhex gelina dadka bannaanbaxaya waxay dhaheen jenaraal eh. sheego waa in si degdega lagu soo daayo eh. budadkooda iyo buriskooda iyo miinshaartoodana waa wateen eh. koontaroolka sayidka ee madaxtooyada laga ilaalayna waa yimideen iyagoo dhahayo madaxtooyadaan u soconnaa laakiin ciidankii ayaa rasaas ku kala eriyey hadday sayidka yimaadeen madaxtooyaduba waa sigatae war bashiir dheero waraadan hayna madaxweynihii u joogaa madaxtooyadana laga soo heli maayo oo haday soo galaan miya ku ingoobi lahayn xasanow soobax ku soo bixi ma digaa miyay dhaheen war nimankaas badbaado jenaraalahaayna ah waa u digaa waa u soo digaa usmaa diidi miyay dhaheen war bannaanbaxa siyaasisiidow miyaa hogaaminayay war wasiir shaashaa wuxuu yidhi xilkaygaba aan ku waayee ka aamusi dulmiga dadkaygu ay ka cabanayaan ma iscasilayhe horta unuga hogaamiya kooxood haddii suubsanay lamagoodle maxay naga rawaan war timirta horaa dab loo waaya naga damid cusbaan nugu samayne warwar ma haysaane cabdiraxmaan cabdishakuuroo soo qaatay sawiradii yuhuud maatiin albaabka naga fura wuxuu yidhi waxaan cambaaraynayaa rasaastii la huwiye mudaharaadkii muqdisho ka dhacay raallina kama yihi rabshadaha iyo dhagaxtuurka mudaharaadayaasha waxaase ka halis weyn rasaasta nool sawirrada aan soo qaatay waa sagaalyotobankii februari waxaanan rasaasna huwiyey ciidanka dowladda maalinka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii xilka ugu horreeyey sheekh shariif sheekh axmed waxaa ku hareeraysnaa ciidan ku soo weeraray hoteelkii ay deganaayeen madaxweynihii sidaa yeelayna maanta dal kale ayuu marti u yahay kii weerarka ku ahaa ayaana dalka xukuma abwaan cabdi muxamed amiin allah u naxariista wuxuu hadda ka hor yidhi taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheede sheego waa sargaal ciidan haddii uu dembi galay waxay ahayd inay maxkamad ciidan soo bixiso amarka qabashadiisa shacabkana lagu wargeliyo howlgalka ka dhanka warbaahintana laga ilaaliyo sida bahdilanee loo soo bandhigay laakiin dhaqanka askarta soo qabatay mid la difaaci kara ma ahayn war walla weynaya arrimihii somalilan maxaa laga yidhi war kalamaanay bannaabuxu kuma eka midka muqdisho ka dhacaye mid kala wuxuu ka dhacay ceeldheer waxaana looga soo horjeeday jeeday dadka ceeldheerna waxay dhaheen gumaysi ka xun nama soo marin wixii maanta ka dambeeyana ciidamadan garab istaagaynaa khawaariijtana waa iska dhicinaynaa war taliyaha ciidanka ceeldheer joogaa wuxuu yidhi dadka waxaan ka rabnaa inay nala shaqeeyaan oo dembiliyaalkii dhibi jiray ayunka ay yaqaane ay farta noogu fiiqaan gudoomiyaha degmada ceeldheerna wuxuu yidhi ansaaru siday rasuulka u soo dhoweydoo kaleaan idiin soo dhowaynaynaa idiinna garab istaagaynaa aryaadhaha banaanbaxyaashu waa badan yihiin anigu waxaan ka helay banaanbixi baxda ka dhacay waxaana hubaa afkoora iyo ficilkooru inuu iswaafaqsanaay saqiir iyo kabiirna kale maysan helin hadda ka horse ay khawaariijta baxduugula dirireenna waaba la ogaay tii mid ka xunaan ku dhigaynaana waa dhaheen bulshooy waan soo baxaynaa miyay dhaheen warjoogada ummadda jidadka u gashaye khawaarijtu wax isma dhaamaane in cabdulaahi mataan la inta xamar ka baxay ceelbuur tegey oo ilmihiisi iyo xaaskiisa ka soo qaatay maadaama ceelbuur loo socdo si ay uga badbaadaan waxaa lagu galay shabeellada dhexe xaaji cali meelyada markuu marahayba rasaas lagu furay ba leey gaariga ilmaha iyo xaas saarnaayeen xaaska halkaas uga dhimata ilmihiina waa ka dhaawacmeen hadda dhibku dhulka khawaarijtana waa jiraa waa ka ilmaha ka soo qaatay dhulka kalena waa ka jiraa waata masiibada ku habsatay markaanuu waxaan qabaa tuug iyo khawaarijis isku laga soo qaado warayaantan waxa la yidhi amiradii shabaab waa soo dhiibayaan awuu cuweydayaan la aqwalin dhirsanidan inooguma jirtaan magaalada galnam ee aadan sun inaanu soo noqonayn baan hubabow anugu war fu'aad shongolaba ma soo socdo waayahe mahad kale tahay soo dhiibay allaahu akbar adiga maakoba ku tukaday arkay warwarka naga dhex gelinina waxaasu hadday gacanta soo gelayaana mid is soo dhiiboo hadlay wuxuu yidhi dagaalka hadda dowladdu wada haduu sii socdo shabaab dalka way ka cararayaan sababtoo ah lix iyo toban u dagaalamayo uu yidhi midda maantana haysata mid lamidana weligeed nama soo marin uu yidhi warkaba ku dukadoo hadlayna wuxuu yidhi dagaalkan wejigii labaad bay dowladdu u bixisay annaguna waxaan u bixinay wejigii quusta warkaba ku tukada asagoo ka shaqaynaya iskudirkii beeleha ayaanta al-shabaab wadeen ee ku fashilmeen la ogaaday wuxuu yidhi xasan shiikh waxuu isku dirayaa beelo walaalaa ee dega gobolka galgaduud marka madaxweynuhu dadka soomaaliyeed isku layn inuu yidhi warbaxsadka khawaariijta iyo rafashadooda meel kasta ay gaartay waxaa la sheegay amiir email dirsaday oo arabta wax ka raadsaday markaasoo wuxuu qoray fii xaalatin baynaa haahuna xaraarug inta carabta yaabtae waxaa lagu soo jawaabay maa hiya alxaraarug kadibna wuxuu ku jawaabay alxaraarug hiya aaqir xarakaat fi lxayaat aryaa samigay cabdulana waxa uu yidhi dulmi sameeye been ku duug dadki baartay mooxoog daawa dulmi sameeye been ku duug dadkii baartay mooxoog daawa fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni falaqaynta wararkood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho cadaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo